الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى bاab mن maata وعalayhi sوم wuxuu ku saabsan yahay man maata qofka dhintaa walxaal caleyh korkiisana soomun soom lagu leeyahay xukunkiisa muxuu yahay qofka asagaa ma laga soomi mise lagama soomaayo ma jasminin musanifka raximah اllah inkastoo afarta iyo adilada uu keeni laga fahmaayo madhabkiisa laakiin hadda waa laga soomi iyo laga soomi mahayo muuna asaga baabka iyo turjumada kuga caddaynin man maata wa calayhi sowm qofkii soom lagu leeyahay oo isagoon soonkii qabaynin ama aan soonkii lagu lahaa la imaanin hadduuna hataa soon qaba ahaynay yahay soon kale uu dhinto culummadu ama salaf اlumma masaladaasi waa isku khilaafeen halaaثata aqwaal saddex qowl bayna ay geliyeen qowlka koobaad waa qowlka culummada muxadisiinta ah madhab ahlilxadiiث xadiidka lafdigiisay qaateen man maata wa calayhi siyaamu saama canhu waliyuhu waa laga soomayaa bay dheheen waa laga soomayaa macnaheedu waxaa weeyaan muطlaqan muطlaqanna macnaheedu waxaa weeyaan ama ha ahaado qadaa ramadaan ama ha ahaada nadar uu qofka nadray ama ha ahaado kafaaro lagu lahaa hadduuba soomba lagu lahaa oo u dhinto isagoon la imaanin saama canhu waliyuhu weligiisaa ka soomaya qaraabadiisa iyo ehelkiisa qowlka labaad qowlkaas muxadiiinta iskale imaamu shaaficina raximah اllahu qowlkiisa qadiimkaa wey waad ogtihiin madhabu shaafici laba qowl bay yaa jiro u qadiim iyo jadiid lakala dhaho intii uu imaamku uu joogay ciraaq ardu lciraaq iyo ijtihaadaadkiisii iyo masaa iyo madhabkii uu ku tegey waxaa la dhaha almadhab اlqadiim lishaafici markuu masr u wareegay qaahiro taga ee masr u wareegayna ayaduna masaa'il kale oo khilaafsan kuwii buu la yimid waa ijtihaad ijtihaadkuna waa iskhilaafaa marka isagana waxaa la dhahaa madhab اljadiid baa la dhahaa macnaheeduna ma aha madhabka dambe ee jadiidkaa mar walbaba raajixa ee waxaad arkaysaa qowl qadiim ah ka raajixsan qowl jadiida laakiin waxaa weeyaan waa ijtihaadka imaamka ijtihaadkaasna waxaa weeyaan qad yusiibu waqad yukhdi qowlka qadiimka ee shaafici raximah اllah wuxuu raacsan yahay madhab ahlilxadiid wuxuuna ku caliqay sixata hada اlxadiid man maata wacalayhi siyaam saama canhu waliyuhu idaa saxa qultu bihi bu yihi hadduu asaxo xadiidkaas waan eri sida alimaam اlbayhaqi fi lmacrifa xaafid ibn xajarna fi lfatx uu kusoo guuriyey qowlka labaad waa qowlka la dhihi karo jumhuur اfuqahaa aimada afarta ah shaafici fi ljadiid qowlkiisa jadiidka iyo maalik abu xaniifa waxay leeyihiin laa yusaamu cala lmeyit qof dhinta lagama soomaayo kama anahu laa yusalla qof dhinta si aan looga tukanaynin ayaan looga soomaynin bay dheheen salaada lagu lahaa laga tukada maa la dhihi maya soonkun waa sidoo kale cibaada badaniya qowlka saddexaad waxaa ku taga alimaam axmed bin xambal mashhuur xanaabilana waa la dhahaa bacd alculamaana waa raacsan yihiin oo leyth ibnu sacdi ay kamid yihiin waxay qabaan ayagu tafsiil qofka dhinta soonka lagu leeyahay hadduu yahay soon nadar ah oo asaga isku laazimiyo lilaahi calaya an asuuma shahran buu yidhi bil baan soomi oon ku nadray ku shardiyey isagoon soonkii la imaanin buu dhintay saama canhu waliyuhu ayaguna waxay qabaan xamlu cumuumu xadiidi caaisha calaa taqyiidi ibni cabaas xadiidka caaisha ee caamkaa man maata wa alayhi siyam saama canhu weliyuhudaasi xadiid ibnu cabaas baa qayday oo imraadii nabiga u timid wa calayha soomu nadrin soom nadara ah wuxuu lagu leeyahay bay dhimatay maka soonnaa kaasaa lagu qaydaya marka qowlka aqwaashaasa culamada isku khilaafsan yihiin waa masala khilaafiya masale khilaafi ana dee adilada iyo nusuusta in la jamciyo kadibna tarjiixa halkaa laga dhex raadiyo weeyaana waana masalo iska nadari aho hadba qofka wixii u muuqda unbaa un raajix u noqon aimadaasi nin walbaba dhankiisa intuu ka fiiriyey ayuu madhabkaa qaato u arkay inuu sidiisa sawaab yahay wallahu aclam sidaa sawaabkaa ah, laakiin xadiidku cumuum buu keenay man maata xadiidkan kalena nadar buu sheegay waxaa dhici karta waaqicatu lcayn inay tahay nadarka oo masale gaaroo nadaroo la weydiiyey uu nabigu yidhi ka soon si ahaana cumuumkaasi uu nabigu calayh salaatu wasalaam u bixiyey cumuumkaasna afraaddiisa wax ka soo reebay uusan jirin wa qaala axasanu buu leeyahy musanifka xasanu اlbasri weeyaane raximah اllah in saama canhu hadduu ka soomo qofkii dhintay halaaثuuna rajula soddon nin hadday ka soomaan saama canhu waxaa ka soomay halaaثuuna rajula yowma waaxida hal maalin ajaaza way banaanta qof baa dhintay wixii bil kaamila lagu leeyahay soddon qof baa intay isku imaatay intii aan ka soonno hal mar bay maalin keliya ay ka soomeen jaaza waa gudayaa waa ka basaxayaa buu leey musanifka alimaamu xasan albasri raximah اllahu tacaala laakiin hadalkaasi xasanulbisri wuxuu ku dhacayaa soonka qofka laga soomaya hadduunan ahayn soon yataalabu tataabuc tataabuc miduu ka dhalanayo oo loo shardinayo hadduunan ahayn wey qadaa ramadaan ramadaan la qadaynaayo oo qoftuu ramadaan lagu lahaa ramadaanka isagaha laga qadaynayo qadaha tataabuc ma keeno a soo maray mutafariqan in laiskaga soomi karo sidaasay jamhuurta ku tageen afdal ka ahaato in la raaciyo marka mutafariq sidaa darteed hadduu ramadaan yahay waxaa laga soomaya qofkan oo aan loo shardinin maalinba maalinta ka dambaysa in loo fiiriyo oo ayaamo sanka isku hayo soddona aan loo shardinaynin in la qadeeyo soddonkaa qof hal maalina dufca waaxida way ka soomi karaan leanna marka horeba tataabuc shardi ma ahayn in la xiriiriyo oo ayaamaha laisku xujisiiyo shardi ma ahayn waxaa kale nadar hadduu ahaa nadarkaasa nadar muطlaq u ahaa oo uu iska yihi lilaahi calaya halaaثuuna yowman buu iska yihi ama soddon beri mutataabican muna raacinin ayaduna sidoo kale waa laga qadayn karaa dufca waaxida hal mara laakiin hadduu ku nadray soddon beri oo mutataabican soomayaa iyo ama soomka mutataabica loo shardiya soomka mutataabica loo shardiya waa kee kafaaraadka kafaaraة maxaa la yihi shahrayni mutataabicayn kafaarat اhihaar maxaa la yidhi ya shahrayni mutataabicayn min qabli marka ayaduna ninkii jimaacay reerkiisa maalin ramadaan waan soo maray maxaa lagu yidhi waxaa soontaa shahrayni mutataabicayn tataabic baa loo shardiyaa qofka asagoo soonkaa mutataabica loo shardiya lagu leeyahay buu dhintay soddon qof hal maalin kama soomi karaan lanna soddonkaa qof hal maalin soontay maalin bay soomeen tataabuc meesha ma jirin marka soddon maalmoodoo xidhiidhaa la rabay marka hadalkan alimaam alxasan albisriy raximah llah waxaa lagu xumbaari hadduu uu soonka uunan ahayn mid shardigiisa uu yahay tataabuc qadaan ramadaan la qadaynaayo nadar aan tataabuc loo shardinin hadduu yahay ama midka tataabuca loo shardiyey waxaa weeyaan waa in soddon beri oo xidhiidha in laga sooma wey qaala xadaanaa muxamed ibnu khaalidin qaala xadaanaa muxamed ibnu muusa ibnu acyan qaala xadaثana abi musa can camr ibn اxaariثi can cubayd الlaahi bn abi jacfari ana mحamed ibnu jacfari xadaثa can curwa ibn zubayr faqiih wey min fuqahaaءi sabca fi casri الtaabiciin bila munaasic dood la-aan toddobadii buu kamid yahay fuqaha sabcaha curwa ibn zubayr ibn اcawaam can caaishaةa radia allahu canha nin qiimo badan oo dad qiimo badan iyo guri qiimo badan ka dhashay wey hooyadiis waad garanaysaa asma binta abubakr wey radia allahu canha aabihiisna cabdاللahi بن زbayr xawaariyu نabiy salى الlahu عalيه وalih waslم buu ahaa haddaad awogiis aada abubakr sidiiq yaa isma dhalay dad qiimo badan bay ahaayeen can caaisha radi allahu canha nabiga alay sala caaisha waxaa laga wariyey ana nabi ana rasuul allah rasuulka sal slam bay ka warisay qaala inuu yihi man maata qofkii dhinta wa calayhi siyaamun asagoo soo lagu leeyahay saama canhu waliyu weligiisaa ka soomaayey soo maarti man maata baa leeyahy waa cumuum qof allaala qofkii dhintaa ama rag ha ama ha ahaado haween wa calayhi siyaamun taas nakiradaana waxaa weeyaan soom oo dhan baa ku dhacaya nakiratun fi siyaaqi sharti marka soom oo dhan baa marka soo gelaya waa caam marka nacam taabacahu waxaa mutaabaceeyey ibn wahbin can camr wa rawaahu yaxya bn ayub can ibn abi jacfar mutaabaco wey qaala xadaثana mحamed bn cabdالرaحيم qaala xadaثana mucaawiyaة bn cmr qaala xadaثana zaئda ibn qudama can اأcmى sulayman ibn mihran alkahili can muslim الbaطin can saciid ibni jubayrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi ibn cabaas jaءa rajulu nin baa yimid ilى الnabiy salى الlaه alيه wasalam faqaala wuxuu yihi ya rasuul اlah rasuul allah ina umii hooyaday maatad way dhimatay wa calayha sawmu shahrin bil soona lagu leeyahay afa aqdihi canha maka gudaa maka sooma haddaan ka soomase maka gudaya maka asaxaya qaala nacam bu nabig alيه الsalatu wasalaam ka qadee waana ka asaxaya fa daynu llahi ilaahay dayntiisa ilan salaada iyo soonka iyo cibaadaadka allah addoonka ku leh yaa xaqu xaqnimo badanoo mudan an yuqdaa in la gudo wuxuu ka xaqnimo badan yahay min dayn alaadami aadamiga dayntiis waa masalada marka loo daliishada qiyaaska qiyaaska inuu yahay asal min usuuli shareeca daliil min adilati sharci adilada shareecada qiyaaska inuu kamid yahay waxaa loo daliishadu kamid yahay xadiidkan kamid ah adiladiisa fadayn اllahi lanahu dayn aadami waxaa weeyaan waa asalkii dayn اllahina waa maqiisu calayhi marka waxaa halkaa ka baxay marka qiyaas qiyaas baa kasoo baxay aadamaha inay deymaha iska bixiyaan waa taqaanaan daynta ilaahayna waa lamid mar ee qiyaasulawlaa wey daynta ilaahay baa ka xaqnimo badan in daynta aadamaha la bixiyo saas darteed hadduu qof dhinto zake lagu leeyahay dayn dad ay dayn ku leeyihiin zakadii baa horta laga bixinayaa zakadii marka laga bixin xaq ilaahya subxaanahu wa tacaala xadiidkan marka waa imaan doonaa inta alfaadu ku imaado saa'ilka su-aalaaya ma ninbaa mise waa haween waa masalo waxaa qofkan dhintay uu ka tegey ma shahar baa ma bil baa mise waa bil ka yar ma ramadaan baa mise waa nadar ma hooyaa waxaa laga soogaa mise waa walaal intaasoo dariiqa ku imaanaysa xataa qaala bacdu ahliculamaa biidiraabi اxadiid xadiidka qaarkood waay dhn waa munarib laakiin waxaa weeyaan intaba inay imaadeen baa dhici karto nabiga ay weydiiyeen alayh isalaatu wasalaam kol nin baa su-aalay kol haween baa su-aalay kol hooyaa laga soomaya kol walaal baa laga soomaya tun meder bay aheyd tun ramadaan bay aheyd wahaakada kul bil bay aheyd min shan iyo toban beri bay aheyd intaba waad arki doontaa qaala sulaymaan wuxuu yidhi faqaala axakamu acmashkii wey sulaymaan wa salamatu iyo salama bnu kuhayl waxay dhaheen wanaxnu jamiican dhammaantaana juluusun aan fadhino xiina xadaa muslimu bi hada xadiid xadiidka markuu muslim muslimulbaطiinkaasi uu u akrinayey waan la fadhinay buu leeyahay qaalaa waxay dhaheen qaalada waa alxakam binu cutayba iyo salamat bnu kuhayl waxay dhaheen qaalaa waxay dhaheen samicnaa mujaahidan mujaahid baan maqalay yadkuru isagoo sheegaya hada can ibn cabaas cabdullahi bn cabaas oo ka sheegaya riwaayada hore muslim baطin saciid binu jubayr buu ka warinayay riwaayo kalaa jirta xakam iyo salamada wada socda ay ka wariyeen mujaahid ay ka wariyeen mujaahid bnu jabr can ibni cabaas ayadana waa ikhtilaafka sanadka ku jira wey oo kolla waa ariiqa saciid ibnu jubayr can mujaahid waxaa ujeeda can saciid ibnu jubayr can ibni cabaas marna waa mujaahid ibnu jabrin can ibni cabaas wey ah, dariiq kale oo dariiq cikrama can ibni cabaasna waa inoo imaan doonaa iyo duruq kaleba ayib lakiin xog badan tahay saciid ibnu jubayr bay u badan tahay wyudkaru waxaa laga sheegay can abi khaalidin waxaa laga sheegay abu khaalid aحmr sulayman bn xayaan xadaana amash buu yihi can alxakam wa muslim اbaطin wa salm bn kuhayl oo ninkii hadday la mutaabicina muslim batiinka ahaa ee xakam iyo salama ay mutaabicinayan hadda way wada socdaanoo saddexdoodiiba acmash baa ka warinaayo waxa u leeyahay ninka la yihaahdo abi khaalid اlaxmar acmash buu ka warinaya wuxuu leeyahay xakam kow dheh muslim اbaطin salam bn kuhayl saddexdaba can saciid bn jubayr bay ka wariyeen iyo wa caطa wa mujaahid marka waa saddex uu ka warinaya acmash iyo saddexdaa saddex ay ka warinayaan oo taabiciina waa saciid bn jubayr iyo caطa bn abi rabax iyo mujaahid ibn jabrin saxaabigu lakin isma bedelin ibn cabaas weeye qaalat imraأatu haweeney baa waxay tiri marka linabiy salى الlahu alيه wasalam riwaayada horena jaءa rajulun buu ahaa tanna waa haweeney waxa su-aasha weydiinaysa linabiyi alayه الsalam waxay ku tiri ina ukhtii walaashay baa maatad dhimatay riwaayada rajulkana hooyadii baa dhimatay wa qaala yaxya wuxuu yihi abu mucaawiya can acmash can muslimi can saciidi saciid ibni jubayr weeyaane can ibni cabaas isagoo ka warinayo qaalat imra'atu naag baa waxay tihi linabi sal slam waxay ku tidhi ina ummii hooyaday maatad way dhimatay imra'adii horena walaasheed bay ahayd riwaayada horena nin buubaa waxa su-aasha weydiinaya hooyadii ka hadlaayey tanna waa haweeney hooyadeed oo dhimatay ka hadlaysa waa ikhtilaafka xadiidka matnigiisa sanadka iyo iyo matniga labadaba ikhtilaaf baa ka dhacay wa qaala cubaydullahi bnu camr can zayd bn abi unaysata can alxakam can saciid ibni jubayr can ibni cabaasin qaalat imra'atu linabi sal ly slam haweenayaa nabi waxay ku tiri ina ummii maatad way dhimatay oo calayha waxaal calayha soomu nadrin soon nadara lagu leeyahay marka soonkan wuxuu caddeeyey nadar waa muqayid kaa hore caaishada caan bu ahaayo man maata calayhi siyaam saama canhu wariyuhu soonoo idil baa laga hadlay oo qof allaala qofkii dhintoo soon lagu leeyahy wuxuu ahaadaba weligiisaa ka soomi su-aashan dambena waxay ahayd haweeneyda waxay leedahay waxaa dhimatay hooyaday ayadoo soomu nadrin lagu leeyahay ina umi maatat wa calayha soomu nadrin tan marka iyaduna waxaa weeyaa nadar bay ka hadashay laakiin waxaa la dhihi karaa waaqacat lcayn wey iyadu waa masale su-aal la weydiiyey hooyaa la weydiiyey hadii aaba la weydiin laha saaso kale haddii nadar la weydiin laha sidoo kale haddii soon markaa ma keenayso su-aashu cumuuma keento wa qaala abu xariis wuxuu yidhi abu xariiskan cabdullaahi baa la dhahaaye cabdullaahi ibn xusein qaadi sijistaan wa qaala abu xariz wuxuu yidhi wasmahu cabdulahi bn xusein qaadi sijistan xadaanaa cikrima can ibni cabaas riwaayada inteeda kale saciid bnu jubayr buu ahaa laakiin hadda waxaa weeyaan ibna cabaas waxaa ka warinaya cikrima ibna cabaas cikrima mawla ibna cabaas qaalat imra'atun haweeney baa waxay tidhi linabiyi sala allahu alay waslam cikrima mawla ibna cabaas ba can ibni cabaasin qaalat imra'atu linabi sal slam maatad ummi hooyada baa dhimatay wa calayha kam meeqaa lagu leeyahy sawmu khamsata cashara yowman shan iyo toban beri baa lagu leeyahy dee labada hebana shahran bay ahayd marka meesha ay culimmadu marka ay ku dhaceen ay ikhtilaafka asaga ah wuxuu keenayaa idiraab buu keenayaa halkaa weeye idiraabkuna waa nooc ka mida ah min anwaaci dacfi اlxadiid xadiidka waxyaala lagu daciifiyay ka mid tahay laakiin jamac hadduuba suuroobi karo oo la kala leeleexin karo riwaayaadka waxba hadda lagu ordi maayo baabu mataa yaxilu fitru saa'imi qofka saaimkee sooman afurkiisa goormuu xalaal yahay goormuu afuri karaa wey habeenka qoraxda markay dhacdo juz min alleyl qeyb habeenkii kamida inuu ku daro ma laga rabaa mise dhicitaanka qoraxda unbuu ku afuri taa laga hadlaya inaan waxba juz la fiirinayn ina dhicidda qoraxda la fiirinayo ka hadla wa afdara abu saciidin ilkhudriyi xiina qaaba wuxuu afuray abu saciid alkhudri radia allaahu canhu xiina waktigii qaaba uu dhacay qursu shamsi qoraxda garaangarteedii Ah, qoraxda wareegeedii marka ay wada gashay oo ay ka qarsoontay gebigeedii iyo garaangarteedii ayuu afuray ah, waxba muuna sii sugin iftiinkaa iyo dalaalka meesha ka muuqday iyo waxba muuna sugin ah. qaala xadaana axumaydiyu halka marka madhabkii waad garatay imaam bukhaari madhabkiisii mataa yaxilu fidru su-aashii ahartaas abu saciid wuxuu qabaa imaam bukhaari inaan juz habeenka kamida qeyb habeenka kamida in lasii suga inaan ahayn shardi qoraxdoo baad fiirsanaysaa aayadduna waxay leedahay uma atimu siyaama ila leyl leylna waxaa la yihahdaa bacda quruubi shamsi mubaasharatan qoraxda haddayba dhacdo habeen baad joogtaa habeen baad joogtaa marka ilaadaasna waa haaya ee maca ma aha habeenka qayb ka mid ah inaad qaadato ma aha maxaa yeele wixii ka horreeyey ee soomkee la soomana maalin bay ahayd haayada iyo muqayaha way kala duwan yihiin isku jinsi ma aha marka taasoo kalena ilaadaasi waxaa la dhahaa haaya xadaana xumaydi cabdullahi bnu zubayr almki qaal xadaana sufyaan ibnu cuyayna almki asaguna laba maki oo iska warinaysa iyo inta kale oo madaniyiina wey intaasa xadiidka loo qaybiyey marka lasku aruuriyana waxaa la dhihi riwaayatu ahlixijaaz xadiidka sanadkiisa marka laga hadlayo riwaayatu ahlixijaaz baa la dhihi maki iyo madiina xijaaz la dhahay xumaydi qaala xadaana sufyaan makiyaan wey xadaana hishaam binu curwata qaala samictu abi aabaahi baan maqlay curwo wey yaquul asagoo le samictu caasim binu cumar baan maqlay can abihi asagoo ka warinay radia allahu canhu aabihi cumar binu khadaaba intaas dambe waa madaniyiin wey reer madiine wey labada horena waa reer maka dhinaca kale xadiidka markaad fiiriso waa riwaayatu saxaabiyin sakiirin can saxaabiyin kabiir lanna caasim binu cumar wulida fii cahdi nabiy sala alay slam baa la dhalay walam yasmac min anabiy shayan waxba kama maqal marka waxaa la dhahaa saxaabi sakiira wey xagga riwaayada marka laga hadlayo waxay culamadu dhahaan waa saxaabiyu ru'ya taabiciyu riwaaya saxaabiyu ru'ya xagga aragtida in la firi waa saxaabi oo wuxuu soo galayaa tacriifka iyo qeexidda saxaabiga man laqiya nabiya muumina bihi wamata calaa dalik waa soo galay laakiin xagga riwaayada nabiga waxba kamuuna warinin taabiciinta sidoodoo kale mu saxaabada wax ka bartay marka taabicu riwaaya wey qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam wuxuu yihi idaa aqbala leylu min haahuna habeenkii hadduu xaggaa kaa soo qaabilo qorax ka soo bax baa farta lagu fiiqaya mashriq waayo habeenka mugdigiisa xagguu ka soo bilaabani waadbara nahaaru maalinta iftiinkeeduna ay u dubirjeesiso u jeesato min haahuna xaggaas ay ka muuqato qoraxu dhac yo iftiinkii iyo cawaweertii iyo dhalaalka xaggaa u dambaynayaan waharabat ishamsu wataa muhimaddu waharabat ishamsu ah, waxaa xukunka taiirka ku leh ee saamaynta ku leh ee hamarat اlxukmi waxaa wey waharabat ishamsi wey qoraxduna ay dhacdo in qoraxda ay dhacdo inaad xaqiijisaa la rabaa mugdiba xag ka yimid iyo iftiin baa xagga ka muuqda ma ahee waa calaamaad amaaraad wey laakiin xaqiiqada waxay ku dhacaysaa gurub shams qoraxda markay dhacdo qoraxda markay dhacdo lakin waxaa lagu ogaadaa mugdina xaggu ka soo imaadaa sharqi mugdi baa ka imaani iftiinkuna xaggaasu iskula lebdhayaa waqarabat shamsu marka macnada waa xaqiiji wey ha ah, fududaysanin qoraxda kaa dhacdo faqad aftara asaa'imu inaga aragtideena qoraxda inaad weydaa la rabaa ay dhacdo faqad aftara waa afuray asaa'imu kuwii soomanaa aftara asaa'imu baa liidhi xataa hadduuna cunto cunin oo timir cunin oo biyo cabin waaba afurayba لأنa soomka bay leeyihiin الlayl laysa maxala للصiyaami habeenka soom shaqo kuma laha xataa wisaalka kii la diiday marka haddiiba gabalkiiba u dhacay ama cunto cunamaa cunin waa auranta waa afuranta qola saas yihahden culamada kamida qaarna waxay yihahdeen may eh balqa waqt ifطaar baa loo wadaa waktiga afurka waa la gaaray walidaalika tacjiil اifطaar in afurka la dedejiyo ayaa laisku booriyey oo afurka la dedejiyo haddiibu afurayo qofka marka horeba iska afuri dhicitaanka qoraxdaba aduu afuri maxaa la dedejini waaba afure marka faqad afdar asaa'im ey faqad balaqa waqt lifdaar waqtigii afurka waa la gaaray xadaana isxaaq alwaasiiyu qaala xadaana khaalidun ah, ibn cabdillahi daxaan miya balfiri can shaybaaniy abu isxaaq ashaybani wasmhu sulayman bn fayruz can cabdillaahi bn abi ofa radi allahu canhu qaala kunaa maca rasuuli اllah ya rasuulka alayh salaam maciisa ayaan ahayn fii safarin safar baan ku jiray wa huwa saaimun isagoo sooma nabigu falamaa qaabat ishamsu qoraxda markay dhacday qaala libacdi اlqowm saxaabada qaarkood buu la hadlo wuxuu ku yidhi yaa fulaan hebelow qum istaag oo fajdax lanaa nooqo riwaayo kale inzil waa kaan soo maray ah, intaad degto ama aada istaagto noo soo qoo sawiiqa budadii bisleed ay wateen wey budadii bisleed ay wateen wey biyahan aart u baahna in lagu shubto shurbadii iyo uujid inooga dhig wey faqaala wuxuu yidhi ninkii saxaabigaa ah lala hadlay yaa rasuul allah low amsayt maad galabaysanta yani gabalka kaa dhaxo a qoraxdii weli ma dhicine qoraxda gabalka kaa dhexu ka wada amsaytada qaala wuxuu yidhi inzil deg baan ku yidhi fajdax lana noo shurbad qoo shurbadda nooqo qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah falow amsayt waa ku celi qaala wuxuu inzil fajdax lana qaala ina calayka nahaaran waaba cadayba maalin baa weli joogtaa waa sida asaga u arkaayo weeyaan dadka qaar baan ogoleen in si sahlan lagu afuro ilaa iftiinkaasi uu baabao ina calayka nahaara qaarkood intay soo tukadaan oo salaad soo tukadaan maqribka kadib bay afurka bilaabayan o afurayaan wa khilaafu suna sunada nabiga way khilafsan sala allahu alayh ali wasalam ina calayka nahaara qaala wuxuu yihi inzil deg fajdax lana saddex jeer buu ku celiyey fanazla waa degay saddex jeer kadib hadal laguma sicin karin rasuulka alayh isalaatu wasalaam saddex jeer kadib fanazla isla markiiba waa degay fajadaxa lahu markaasuu uqooyay shubadii u hagaajiyey fashariba nabiyu sal slam waa cabay uma qaala wuxuu yihi idaa ra'aytum leyla haddaad aragtaan habeenkii oo qad aqbala min haahuna dhinacaa ka yimid faqad afdara saa'iminkii soomana waa afuray waxaad kaalmaysataa marka iftiinkaasi hadduu ku shaki geliyo mugdiga xagga ka imaanaya kaalmayso saa wey manaha qaala musanifu raximah llah baabun yufdiru bima tayasara min almaai aw gayrihi qofka wuxuu ku afurayaa bima tayasara wixii u fududaado min alma biya aw ayrihi ama waxaan biyo ahayn halkaa wuxuu ishaaraya musanifka man wajada tamran falyufdir calayhidaas man laa falyuftar cala ma inaan waajib ahayn in timir lagu afuro waajib maaha maa tayasara wixii kuu fududaada haddaad biyo hesho haddaad cunto kala hesho haddaad sharaab hesho juus hesho qaala xadaanaa musad laakiin waxaa fiican biyaha fiican inaad ku bilowdo biyo nadiifa ah, haddaad helayso ku bilow haddaad timirta weydo wey haddaad timirta weydo laakiin timirta afdala in lagu bilaabo nacam oo qofka awooddiisii iyo dacfigiisii iyo wixii gaaray soonkii timirtaasaa xoog usoo celinaysa naam xadaثana msdd بn msrhdi qaal xadaثana cabdالواxid بن زiyaad qaala xadaثana shaybaniyu abu isxaaqi sulayman qaala wuxuu yihi samictu cabdالlahi bn abi awfa baan maqlay cabdالlahi bnu alqamta bnu khaalid abi awfa alqama la dhihi jir radi الlahu canhu qaala wuxuu yihi sirnaa waan soconay maca rasuuli lahi sal la alيh waslam nabig anago la socon wa huwa saami nabigu waa soomana falama qarabat ishamsu qorax markay dhacday qaala wuxuu yidhi inzil fajdax lana ninkuu la hadlaya waa bilaal bilaal binu rabax wey dag oo noo qoo shurbadda noo hagaaji iyo ujida qaala yaa rasuul alla loo masayta maad galabaysatid qoraxda ku dhacdo qaala fanzilta fajdax lana nooqo qaala yaa rasuul ina calayka nahaaran maalin baa taagan tahay weli qaala inzil fajdax lana fanazla fajadaxa laba labu ka dhigay riwaayada lakin saddex baa soo maray uma qaala idaa ra'aytum leyla faaqbala min haahuna haddaad habeenkii xagga ka soo qaaban mugdigiisa aad aragtaan faqad aftara waaba afura saaimu kii soomana ee cuntaha iska cunay wuxuu heli karo wa ashaara nabigu wuxuu ishaaray biisbicii fartiisa ku fiiqay qibala almashriqi qorax ka soo bax mugdiga xaggu ka imaanaya marka salaada subax iyo laga hadlaayana habeenka tegitaankiisana iftiinku xaggaasu ka imaadaa markii ay qoraxda sii dhacaysana mugdi baa ka imaada ashaara biisbicihi qabla almashriq qofka markaa inuu weydiin karo qofka caalimkaa ah uu wuxuu isleeyahay hafla kaga jirta ama uu ismoodsiiyey ama uu isleeyahay muxuu ahaa xoogow ijtihaadkiisa mayar amu si kale u arkay u fahmay xoogow baraarujin waa lagu samayn karaa waa la baraarujin karaa saxaabigu wuxuu isleeyay nabiga alay slam baraaruji habeen buu u maleeye laakiin nabiga alayh salaatu wasalaam waa ku adkaystay qoraxda inay dhacday buu xaqiiqsaday sala allah alay wasalam xagga awqaadda waktiga iyo xiliyahana rasuulka ugu yaqaanay sala allah alay ali wasalam xadiidkii ku saabsanaa musdalifa waa kii saxaabiga dhihi jiray nabigaana ugu yaqaanay marka salaada subax ay bilanayso rasuulka ugu yaqaana alayh salaatu wasalaam baabu tacjiil ifطaar afurka in la dedejiyo waa shay wanaagsan waxaana lagu khilaafaa yahuudda oo suxuurta mxuha afurka dib udhigi jireen mxua afurka dib bay udhigi jireen suxuurna mayna cuni jirinba mayna suxuuran jirin walidalika nabiga alay salam yihi faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli kitaab akalatu saxr suxuur in la cuno ayaa noo dhexaysa annaga ayaga amaa afurka dib bay udhigi jireen tii baa lagu inkiraya lagu khilaafayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala ramadaanka maalinteedu nagu waajibiyey in marka dib loo sii dhidhiga maaha qoraxdiiba haday dhacday xadaثana cabdالlahi bn yuusuf atanisi akbarana malik can abi xaazim salama bnu dinaar can sahl bn sacdin الsaacidiy ana rasuula الlahi sal slm qaal laa yazaalu الnaasu bkhayr dadku khayr kama zuulayaan ma cajalu fitra intay afurka dedejinayaan halkaa waxaad ka qaadanaysaa suna nabawiya inta la nooleynayo khayr bay dadku jiraan dadka waa khayr wey sunanka nabiga alay gaar ahaan kuwa dadku ay fududaysteen ee laga yaabo dad badan inay ka tageen in la nooleeyo waxaa kamida ah afurka oo la dedejiyo laba nin oo saxaabi ah midna afurka dedejin jiray suxuurtana wuu dib dhihi jiray midna waa cagsin jiray caaisha radi allahu canha la weydiye abdillah bin mascuud iyo abu musa alashcari ba ahaayeen kee fiican baa le labadaa nin aladi yucajilu lfira wa yuahir suxuur bitr midka afurkana dedejinaya suxuurtana dib u dhigaya kaasa ah, yaa sunada ku taagan laa yazaalu الnaasu bkhayr ma cajalu fitra intay afurka dedejinayaan marka in la fududaysto maaha oo la yaraysto suna nabawiya salى الlah alيه alih wasalam lanna waa hadyigii nabiga wa khayr اhadyi hadyu muxamadi salى الlahu alيh walih wasalam qala xadaثna axmed bn yunasi qala xadaثna abu bakr can sulayman can ibni abi awfa radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kuntu maca الnabiyi salى الlah alay slam fi safr fasaama waa soomay xataa amsa ilaa qoraxda ka dhacday amsada maanta qoraxda baa dhacday ila nabiga alay slam waa kan leh afur noogaaji qaala lirajul nin buu ku yidhi inzil deg fajdax lii nooqoo sharaabkii iyo ugu jidi qaala low intadarta maa u erkaadiisid xataa tumsiya ilaa gobolka kaaga dhaco qaala inzil deg fajdax lii nooqo anaa kaa og idaa ra'ayta leyla haddaad habeenka aragto qad aqbala min haahuna habeenkii mugdigiisi oo xaggan ka yimid leylka hadda mugdigii baa loo dilaamu leyl baa loo wadaa qad aqbala min haahuna faqad aftara saa'imu kii soomana waa afuray wa adbara nahaaru waharabat ishamsu waa in la xaqiijiya qoraxda inay dhacday oo degdeg degdegna lama rabo saan taahurka suxuurta loo dibdhacayo aan loo ogoleen in xili shakiba uu kugu dhici karo aad gaarsiiso waagi ma berya inaad gaarsa lama rabo ayaa afurkana waxaa la rabaa inaad xaqiijiso qoraxdina dhacday adoo degdegayo abubakarka waa ibnu cayaash sulaymankana waa abu isxaaq shaybaaniga in badan soo maray baabun idaa afbara fi ramadaana hadduu ramadaankii afuro uma alacat shams afurka dadeji buu yidhi waa afuray markaas qoraxdi mut soo tiriba qoraxda ilaan dhicin qoraxda aan dhicin ayuu cuntadii iska cuno afuray qofkaasi qado ma lagu leeyahay mise laguma laha intaa ka hadhay qoraxda horta inuu af haysto waa laazim laakiin maalinta ayada ah cuntada uu cunay isagoo u malaynaya qoraxda inay dhacday ma lagu leeyahay qada mise nisyaanka iyo sahwigaasa lagu cudurdaari baa khilaaf ka jira bayna ahli اcilm xadaثana cabdالlahi بn abi shaybata qaal xadaثana abu usama can hishaam bn curwa can faadima hishaamkaasaa qaba faadimada faadima binti mundir ibnu zubayr wey can asmaa binti abi ayaydood wey labadooda isqabtaba ayayba u tahay radia allahu canhumaa qaalad waxay tihi afdarnaa waxaana furay calaa cahdi nabiyi xilligii nabiga calayh salaam yowma kiimin maalin daruur leh maalin daruur cirka uu leeyahay oo mugdi mxuua dhankii qoraxda ay ka dhacaysay aan aad loo arkeen uma dalacat ishamsu afdarnaa markaana furay kadib yay dalacat ishamsu qoraxda soo baxdayba qiila lihishaam baa waxaa lagu yidhi hishaam bin curwahan ka warinaya xaaskiisa faaduma yaa waxaa lagu yihi faumiruu biاlqada maalintaas qado ma la amray inay qadeeyaan ma la amray qaala wuxuu yihi buddu min qada oo in la qadeeyo ma laga maarmi karaa a ah, laga maarmaan miya lagama maarmi karo wey a ah, miyaa laga maarmi karaa maya ee laga maarmaan wey buddu min qada waa istifhaam inkaari ya waka idinka laabudda idin qori bananka soo dhigayba laa budda min qada qado laga maarmaan wey laakiin istifhaam baana ii geliyey budun buna yiri waa laga fahmaya isku macnihi isku meel bay keeni budun min qadaa ee hal hunaaka budun min qadaa in la ma wax laga maarmaya waaba iska garanaysa qoraxdii baa ayagoon dhicin ba cunto cunayn ilaahayna uu leeyahay uma atimu siyaama ila leyl soomka ilaahayna taam yeelin ila leyli soonkooda inuu buray oo qadlo laga rabo arrintaa laga maarmayo haasu ka wadaa halkaas marka wuxuu caddeeyey oo uu fatwooday macnaha ka fahmay inay qadeeyaan laakiin muunan isnaadinin muuna dhihin asbaab inta abubakar saasay tiri hala qadeeyo mana muuna sheegin ijtihaadkiisa wey wa qaala macmar baa wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay hishaaman hishaam binu curwa yaquulu leh intii la weydiiyey laa adri ma ogi aqadow inay qadeeyeen amlaaya in kale soo maartid haddana shakii buu geliyeyba inay qadeeyeen kale ma kala garanayo markuu lahaa laabudda min qadaa wuxuu ka fahmay uu nusuusta kale iyo adila khaariji ka baxsan qaala macmarka waa tacliiq weeyaanoo wasalahu ibnu xumayd baa wasniyey mawsuul asooga ah. halkaa marka masaladan culamadu waa isku khilaafsan yihiin qaar waxay qabaan qofka asaga ahee u maleeyey inuu waagi qoraxdii dhacday oo afuray caleyh qaba waxaa lamid ah qofka intuu suxuur mooyey inuu suxuur waktigii habeenuu joogo waagiba u beriyey oo u daatay inuu waagi beriyey asagana waa sidoo kale qolo saasay iskugu qabteen qolada way kala qaadeen waxay dhaheen masaladii ay ahayd alu baa ma kaana alaa ma kaana alu baqaa ma kaana alaa ma kaana albara asliya istisxaabka waxa la yihahdo maslatu istisxaab oo adilada qaar usuul culmadaba kamida waxay leeyihiin qofkan haddii uu asalka uu kusoo jiray habeen asalka habeen haddii ad kusoo jirtay habeenkana cunto lagu ogolaa adoo u malaynaya inaad habeen ku jirto cunto intaad cunto waagii ad soo baxay habeenkii baad raacinaysaa istisaab wey istisaab aal xaal asli baa la raacinaya haddii ay maalinta ahayd maalinna lagu ogaa in cuntada laiska ilaaliyo oo la soomanaa deena asalkii maalintaha wax khilaafsan intaad ku dhacday ay soo cadaatay in asalkii waad ku jirtay asalkii maalintii baa loo noqonoo qof maalinimo sooma soomanaa oo afuray wixii qoraxda dhicin ayuu soo galayo caleyhi alqada qolana saas u kala qaadeen maslada kala qaadkan waxaa keenaya maslatu albaraa ama maslatu alaslu baqaa ma kaan calaa ma kaan asheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullaahi calayhi isagu wuxuu leeyahay labadaba fii kitaabihi sharxu lmumtic wuxuu leeyahay labadaba rabbana laa tuaakhidna in nasiina nisyaan baa meesha yimid khata baa yimid ow akhdana khata baa yimid kol hadduu khata yimidna ummadda nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam ummadayda waxaa loo dhaafay buu nabiga alayh salaam can khaطa'i wanisyaan can alkhaطa'i wاnisyaan wama stukrihu calayh wixii khata ahoo ayagoon u wadin ay kaga dhacday iyo wixii nisyaan oo caqligooda iyo dihnigoodaba uu maqan yahay oo qafladeeda hur ku jiro iyo wixii lagu khasbay oo sandulle lagu geriye lagu mariyey intaba waxaa weeyaan ficilka noocaasa ummadda nabi maxamed salى اllahu alayh alih wasalam bifadli nabiyihi nabiyiha sal slam ayaa ilaahay uu nooga dhaafay waxay kamid tahay isrigii iyo culayskii ummadaha hore haystay ee nabiga sababtiisa salى اlahu alيه waslm ilahay nooga dhaafay wayadacu canhum israhum walaklaal alati kaanat alayh nabi maxamed alayh الsalaatu wasalaam marka xagga marka nusuusta shareecada iyo ruuxu shareeca iyo maqaasid dadka laga hadlaayo sidaasaad moodaa inuu ku jiro nusuustaasi laa tuakhdina in nasiina aw akhdana markay dhaheen ilahay wuxuu yihi qad facaltu waan yeelay riwaaya kale nacam ilahi waa ajiibay subxaana wa tacaala hanoo qabanin wixii aan gafno iyo wixii aan halmaano waayahay bu alla yihi subxana wa tacaala suu xadidka nabig sala la alay sl kusugan yahy qaala musanif raximah llah baabu sawmi sibyaan caruurta soonkoodii wa qaala cumar wuxuu yihi radia allahu canhu carruurta yararkaa ee mumayiska toddoba jir bay ka bilaabeen waa la yihi sida salaada ma ee toban jir qaar labayo toban bay dhaheen ilmaha hadduuba soonka isku dayi karo in lagu tarbiyeeyo tamriin looga dhigo tababar looga dhigo u sahlanaa taa dhow ayaa wanaagsanoo soon la yidhaahdo hadduu dhakari waayan haddee oo nafba qabatana la dili maayo takliif waajib ma saaree tabartiisa wax ka badan lama marinaayo laakiin waa la bari saddex maalmood meelaha hadduu sii wado inu iska bartaa dhici karta ayb wa qaala cumar radi allahu canhu ba wuxuu yihi lidishwaanin mid sakraan ah oo muleefi ah oo fii ramadaana ramadaanka gudihiisa dhacdhacayu arkay cumar radi allahu canhu ushibuu la booday waybaka buu yihi ninkaa kugu dhacdee wa sibyaanuna caruurta annagiina siyaamu way sooman yihiin adaa minkan ada dhacaysa carruurta annaga yaryaraaba ayagoo waajib saareen sooman adoo mukalifaan intaad khamre cabtay baad hadda yaad meel dhadhacaysaa buyii fadarabahu waa garacay amaaniina jalda sideetan jeedal bu ku dhuftay waad garanaysaa cumar radia allahu buu ka dhigay darabahu waa garaacay afartaas cumar ee uu bukhaari baabka uu hoos dhigay ee uu ku bilowday waxay tusaysaa mashruuciyat asawmi lisibyan carruurta yaryar inuu soonka mashruuc u yahay waajibkuma aha way kala tahay inuu waajib yahay iyo inuu loo jideeyo ay soomi karaan waa sidii salaada oo kale waajibna kuma aha waana la amraya jumhuurtuna sidaasay qabaan laakiin mashhuuru min almaalikiya waxay qabaan laa yushrac lama jideeyo ilmo yar oon qaan gaarin soon in la yidhaahdo mashruuc maaha markaasuu deen alimaam albukhaari raximah imaamkaasi maalig ah waa radiyey si qabowguu radiyey maxaa yeelay maalig waxaa lagu ogyahay usuusha uu deliishaday ee adiladaba ka dhigto alkitaaba wasunna walijmac walqiyaas ila akhiri wax lasoo sadidara waxaa kamida ah asal uu la keli noqday oo uu deliishado waa kay asalkaas camalu camal ahli madiina wuxuu qabaa reer madiina camalkooda waa xujo oo xataa khabar baa laga hormarini ijmaac weeyaan qaci ah mutawaatirah saasuu qabaa adoo sidaa qaba marka maalig maaligo cumar waa ke cumar bn khadaab radi allahu canhu so maa imaam min aimati اmadina khaliifatu eh, amiir اmuminiin oo xiliga uu joogay hadalka ku hadlaayana saxaabada nabiga o dhan madiinay wada joogeen wax yaroo wax maqna intooda badan kadib oo xilligaadi ah ayaa deliishanaysa oo saxaabadu ay ardu shaam iyo ardu kada iyo meel walba ay aadeen marka haddii aad ahlulmadiina aad xujo ay ku tahay maxaad u khilaaftay cumar sidaasoo kale inuu marka ishaaradaasa meesha ku jirta ninkii cumar uu garaacayna shaam buu u diray cumar radi allahu canhu waxaa la yihi ninkii la keri waayo shaam buu u diri jir xadaثna msdd qal xadaثna bشhr بن mفضل عan khالد بن ذakوان عan الرubayع binti mعawid qaalat waxay tihi arsla النabiyu slى الlaهu عalيه wasaلم nabigaa diray kadaata caashura subaxdii bisha bisha muxaram zako tobankeeda aheed caashura la dhahay ilaa qura ansaar ansaar tuulooyinkoodii magaalada madiina tuulooyinka raacraacsanaa kula kuwa dhowaa ayuu dad u diray man asbaxa qofkaa dad buu u diray gaarsiiye dacwada iyo iclaamka masle cusub waxay leeyihiin man asbaxa muftira ninkii waa berisa isagoo cunto cunay falyutimaha ha taam yeelo baqiyata yowmihi maalintiisa inta ka soo hadhay ha af haysto oo yowmu caashura markay bilaabanaysay waajibnimadooda wey kadib baa deena la nasakhay waajibkii oo sunna lagu bedelay waman asbaxa saa'iman ninkii waagu u barya asagoo af hay waxba cunin saaiman waa laga hayaa laga wadaa asagoo waxba cunin saaiman isaga oo af haysta oo wax cunin falyusim soomkii sharciga ah soomo hadda hala imaado oo amnigooda cunto yaynan cunin qaalad waxay tihi fakunaa waxaan ahin nasuumuhu ki kuwa sooma yowma caashura baan soomi jiri bacdu hadalkaa nabiga kadib calayhi salaam wa nusawimu sibyaanana caruurtaanada yaryarna waan soomin jiray soomaan dhihi jiray intaa way shaahidka musanafka u keenay wanajcalu waxaan yeeli jirnay allucba waxay ku ciyaaraan oo min alcihni suufka laga sameeyey wax cudbiga iyo suufka laga sameeyo loo duuduubayo kubad iyo imbiiroo kale looga dhigay y intaan u samayno yaa fa idaa bakaa markuu ooyo axaduhu midkood cala acaami cunto u ooyo acdaynah waan siin jirnay baalkii baa lagu tuuraya daaka baalkaasi cihniga ee suufka laga sameeyey ayaa lagu tuuri kiibuu kuciyaariyo kuciyaariyo xataa yakuuna cinda aliftaar ilaa uu ka gaaro xilligii afurka laga gaaro markaasaa deena si dadki waaweynaa o kale la marinaya xata yakuna cinda alifطaar marka carruurta in soonka lagu tarbiyeeyo lanna qofka waxaaba dhici karta mararka qaar isagoo weyn buu soonka dhibiba waa qofaan tababarkii u qaadanin oo naftiisa aan barin wey soonkii baaba dhibaya waa qof weyn qaangaara ah. marka hadduu laakiin yarida kusoo barto waxaa way ku tababaranaya salaada sidoo kale lagu tababaro ciidaha carruurta in la geeyo xajka in la geeyo la xajisiiyo iyagoo yar yara alhaada xajun waa kii gabadhu nabiga alay slam weydiisa qaala nacam walaki ajru marka meelaha khayrka oo dhan in caruurta lagu tarbiyeeyo oo majaalista cilmiga majaalista dikriga meelaha khayrka arrimaha sadaqada iyo waxbixinta wax o dhan lagu tababaro ayaa la rabaa naam qaala اmuصنifu raximah الlah baabwisaal wuxuu ku saabsan yahay xiriirinti wisaalku waxaa wey maalintao dhan qof waa soomanaa habeenkii baa kusii daray maalinta dambe kusii daray arrintaasi waa la nahiyey waman qaala ninkii yidhi laysa fi leyli siyaam habeenka soon shaqo kuma leh dadka yidhina waa ubaab liqowlihi caza wajal baa uu daliila inaan habeenka soon una shaqo ku lahayn la soomayn uma atimu siyaama soomka taam yeela ilaa xagga ku taab noqoni ila leyl habeenka markaa ku saartaan qoraxday dhacdo marka habeenkaas hadiiba la gaaray soom waa dhammaaday wanaha nabiyu sala allahu alay wasalam waa nahiyey canhu ee canilwisaal wisaalkaasi in la xiriiriyo oo baalintii soonkii la soo habeenkii lagu sii dabadaro arintaa waa nahyey nabiga alay salatu wasalaam nahyigaa marka muxuu yahay tiibuu ku sheeg wuxuu raxmatan lahu naxariis waa u naxariisanaya ummadda wa ibqaan calayhim dhimrin uu u dhimrinayo sala allahu alayh waalih wasalam wamaa dukra taa markaa dee naxariis wey waa tii nabiga alay slam taraawiixda uu oga joogay inuu sii daa'imo soo ka baqaayo lagu farad yeelo siwaag iyo rumigii lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartum cinda kuli wudu waan amri lahaa haddaan ka baqna inuu mashaqo ku noqdo soonka waxaan ujeedaa siwaaga iyo rumayga arrimo fara badan buu nabiga alayh salaatu wasalaam uga baqi jiray umadda culas hadhow inay ku noqoto marka wisaalkiibuu ka reebay naxariis iyo dhimrin darteed marka hadalkan wanaha nabiyu bukhaari baa saa iskale tacliiq wey lanna tacliiqu sidiisa waxaa la yihahdaa xadfu awala sanad sanadka awalkiisii uu ka bilaabanaya musanifka xaggiisa oo la xadfo xadafka ama juزi buu noqon ama kuli ama dhammaan buu noqon sanadka dhan mid la xaadiyaba waa kan hadda wanaha nabihi buu yihi bukhaari toos buu nabiga uga warinaya asaga iyo nabigana calayh salaam maxaa udhexeeya ugu yaraan saddex baa udhexaysa mararka qaarkood sheekhiisii buu tiri oo sheekh kale mar saxaabigii buu soo reebi intaba tacliiq weeye laakiin waxaa wasliyey bukhaari naftirkiisa fii kitaabihi saxiix buu ku wasliyey oo uu ku imaan doonaa in sha allahu tacaala xadiida caaisha radi allahu canha ah, kitaab siyaamkan aakhirkiisa ku imaan doonaa wmaa yukrahudan waa ka baxsantaha xadiidkan wmaa yukrah wa baabu maa yukrah baabkay racsanta wamaa yukrahu wa baabu maa yukrahu waxaa la nacayna waa ku saabsan yahay oo ah min atacamuqi iskalifidda ah tacamuqa waxaa la weeyaan atakaluf fi gayri maxali takliif meel aan lagumuma kalifin waxaan lagugu kalifin inaad adiga dusha iska saarto min acumqi hoos inaad culeys aadan lagu dirin aad hoos usii gasho maalintii soom baa lagu yihi uma atimusam ila leyl habeenkii baa kusii daraysa tacamuq wey waa nooc oo xeeldharaashi iyo guluug bay leeyi ma laa taqlu fi diinikum ilah ilahi subxana wa tacaala marka sadidu waqaaribu dhexdhexaad iyo waxayaa la rabaa xadaثana msdد بن msradin qal xadaثana yaحya xadaثani yaحya ibn سacيid الqaطاn can شhucbaة بن xajاaج abu bsطاn albشriي qaal xadaثana qtاadة ibn dicاama sadusiy can anas ibn maliki radي الlahu canhu can الnabiy salى الlaه alيه wasalam qaala nabigu wuxuu yihi intaba basriyin wey qaala wuxuu yihi laa tuwaasilu ha xiriirinina soonka qaaluu waxay dh inaka tuwaasil oo adigaba waad xiriirisaa nabi allow qaala wuxuu yihi lastu ka axadin minkum idinkoo kale miihi maxaa yeeley waan iga duwanahay inii uطcamu waa layquudiyaa wa usqa waa la weeraabiyaa aw inii anigu abiitu waan baryaya habeenkii waana ii baryi ucamu anaa layquudiya wa usqaa lay waraabiyey sida anigoo cunto iyo marka aniga idinkana taa idinkoo gaajaysan bu waaga soo beryi haddaa kusii daba qabataan maalintii kalena waabaad siganaysaan saas darteed arrintaas igama raacaysa waxaad garanaysaan asalka nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu la yimid ee afcaashiisa iyo acmaasha nabiga uu la yimaado la yimaado alayhi الsalaatu wasalaam asalku waxa way alitibaac in la raaco wey laqad kaana lakum fi rasuuli الlaahi uswaة xasana wma ataakum الrasuulu fakhuduuh wa kuwa asalka yani ma dhihi kartid nabiga wuxuu la yimid adiga tashwiish ma geli kartid ma dhihi kartid lacalahu inuu khaas ahaa baa laga yaabaa lama soo boodi kartid khusuusiyadu asal maaha wixii nabiga calayh salaam khaas ku ah nas bay u baahantah iyo daliil walidaalika hadduu qofku yidhaahdo masalada nabiga khaas bay ku aheyd daliilu khusuusiya keen baa lagu dhihi laakiin haddii wuxuu nabiga sameeye aa samayso nidna ku dhihi maahayo nabiga alayh salam in lagu dayanayo daliilkeeda keen waaba haysatahay waa haysatahay walidaalika saxaabada nabiga alayh salaam toos nabiga wuxuu sameeyey bay sameeyeen laakiin waxa la midda ma aha middaad ugu raaci jirteeno waa masaaisha khusuusiga oo daliil baa loo keenay maxaa yeelay isku mid manihin aniga idinka iyo aniga meelahaan iskaga midka nahay kuma jirto middan xadaثna cabdاللahi بن yusف qال aخbarana malik بن aنس can naafic an cabdالlahi بn cmr radي الlahu canهuma qaal nahaa rasuul الlahi sal ly sl nabiga wuxuu reebay can ilwisaali xiriirinta qaaluu waxay dh inaka tuwaasil adba waad xiriirisaaye itibaacabaanana faray qaala inii lastu milakum idinkoo kale miihi inii uطcamu wa usqى waa la quudiya o la waraabiya bu nabi sal الlah alيه waslm marka quudintaa iyo waraabintaasi ma mid oo xaqiiqiya xisyaha mise waa wax macnaawi ah ayay culamadu ka hadlayaan qaar baa waxay leeyihiin jannada looga keenay nabigu alayh salaatu wasalaam cunto waa khawaariq ulcaada waa karaama arrinta noocaas oo kale ana waxba soonkama burinayso cunto janno qofkii loo keeno adduunyada iyo dhaqankeeda waa ka duwan tahay oo masaaisha malaa'igta iyo jannada waxa laga keenay iyo arrimahaas iyo wixii adduunka lagu dhaqmaayey isku xugun ma noqdaan sidaa darteed baa nabiga calayh salaatu wasalaam caloosha markii la jeexay waxaa lagu dhaqay biyihii zamzamka waxaana laga buuxiyey iimaan iyo xikmo digsi dahaba lagu waday digsi dahaba digsi dahaba in la isticmaalana walal dahabana waa kii la xarimay malaa'igtaa waddo xagga iyo jannada laga keenay way bannaan tahay waa khilaafsan tahay umuurta adduunyada cuntadeedana waa sidaasay qoran dheheen laakiin waxaa diidi karaa inaka inaka tuwaasil markay dheheen wuxuu dhihi lahaa lastu uwaasil aniga ma xiriirayo cunto janna haddii loo keeno iyo ti adduunyada loo keeno afur iyo afurlaan kama hadlayno laakiin nabiga calayh salaam wax ma cunay aa cunay hadduu cunay muwaasi muu xiriiriyey ma xiriirin muu xiriirinin maba xiriirin buu dhihi laha nabiga alayh isalaatu wasalaam ee nabigu alay slam wuxuu leeyahay waaga i baryay anigoo ladmood in lacunto siiyey oo in lacabsiiyey quwaa ilaahay siinaya subxaanah wa tacaala xoog iyo awood ayuu ilaahay siinaya uuna la dareemaynin gaajadii iyo muxuuaha oonkii xaqiiqada ilahay baa naga og xadaثana cabdالlahi بn yusuf qal xadaثana leyth qala xadaثana ibn اlhaadi yaزيid bn cabdالlahi ibn اlhaadi can cabdالlaahi ibn khabaab ibn arata ninkaa waa ninkii khawaarijta ay dileen niman khawaarij oo takfiriyiinta gaalada ee dadka muslimiinta ka dhiga dadka muslimiinta gaaleeya biirtikaabi اkabaa'iri ku gaaleeya ninkaas cabdالlahi ibn khabaaba radia الlahu canhu waa kii ay dileen islaantiisana calosha ka soo rideen ama asaga islaantiisa calosha ka soo rideen marka abi saciid اkudriy buu ka warinaya radi الlahu canhu anahu samica nabiy sal slm yaquul laa tuwaasiluu ayuu nabiga ha xiriirinina maalinta haddaad soontaan waa igu filanta haddaad wuxuu ku dari suxuurta gaarsii faayukum kiina idaa araada doonaa an yuwaasila inuu xiriiriyo fal yuwaasil xata saxr ilaa suxuurta ha gaarsiiyo laakiin suxuurtina waan garab mari maalinta kusii daba qabani arrintaasi waa culays bay nagu tahay naxariis iyo rifqin buu nabiga saa u leeyahy qaaluu waxay dhaheen fa inaka tuwaasil ya rasuul allah nabig allo irinaysaas anoo kale ma tihin meeshan qaarxini lastu kayaatiku heediin oo kale mihi heediina waxaa weeyaan idinka waad gaajasantihin calosha iskukiin dhacays anuse maya waa masaladan ogow soonka laga hadlaayo maaha macnaheedu nabiga maba gaajoon jirin maaha nabiga alayh isalaatu wasalaam waa gaajoon jiray sala allahu aleyh waaalih wasalam bale intuu gaajoodo ayuu dhagax iyo lababa caloosh ku xidhan jiray sala allahu aleyh waali wasalam mararka qaar waxaaba soo aroortay garanaysa xadiidkii macruufka ahaa mashhuurka ahaa in nabiga alay slam gaajo darteeda u baxay abubakr iyo cumar oo banaanka fadhiya war maxayna soo saaray gaajaana soo saartay waladii nafsii biyadihi maa akraja ila ma akrajakum abi oo kama qaal alayh salatu asalaam waxa idinkaina soo saaraya gaajaana ay soo saartay marka masaladan soonka iyo cibaadadan uu nabiga mutalabiska ku yahay ee ilaahay quwo iyo daacadaasi uu ku jiro macaankeeda ayuu ilaahay xoog iyo xayawiye iyo muxuu siinayaa ruux culays iyo muxuu siinaya adkaysi buu siinaya ee maaha macnaha inaad tirahdo min khasaa'isi cadamuljuuci nabiga ma bagaajoon jirin sax maaha nusuusta kale ka hor imaanaysa nusuusta kale ka hor imaanaysa qال xdثna cثman بن abي شhيبة ومحمد qال أخبرna cبد عن هiشام بن cروة عن أbيه عن cائشha رضي الله عنها قاaلت نahاa رasuل الlahi صل ل sلم وxuu reebay عن الوisaal رaحمة لهم asagoo unaxariisanaya wkaabarka asagoo unaxariisanaya faqاaluu waxay dh inaka twaasil adma waad xiriirinaysaa nabi allow qaala inii lastu ma ihi kahayatikum hayadiin idinkoo kale inamaa yudcimu rabbi baa yaquudiya w isqini waraabiya qaala abu cabdillahi wuxuu yidhi lam yadkur cumaanu raxmatan lahum muuna sheegin cumaan ibn abi shayba raxmatan lahum tamuuna sheegina maxamedka la socda ayaa yaa raxmatanta wadaa ma kuwan ka tegey ah, inii lastu kayatikum ina abitu li abitu waan lii uu ii sugnaaday mudcimun mid ii quudiya yudcimuni ii quudinaya wasaaqin waraabiya yusqini waraabinaya ah, ka ma ku daraa haddana mase waa iskaga taga ayib iska celceliska maahan caadadeeni ayb qaala musanifu raximah اllah baabu tankiili liman akara wisaala in la ciqaabo laga tacziiro la edbiyo oo la quusiyo liman baa la quusini akara wisaala xiriirinta badiyey war ka joog ninkii laga kari waayey in laba iyo saddex beri saga laskuu xidho rawaahu anasu can nabi sal slm xadaana abulyamaan axakam bnu naafic akhbarana shucayb bin abi xamzata zuhriy cafwan shucayb bin abi xamzata dinaar can الzuhriy mxamed bn muslim qaala akhbaranii abu salmta bn cabdiraxmaan baa ii warramay buu yidhi an aba hurayrata radi allahu canhu qaala inuu yihi nahaa rasuulu lahi sal slam nabigu wuxuu reebay can ilwisaali fi soom in la xiriiriyo soomka maalintii maalinka lagu daro habeenkii afka waxa la saarin faqaala lahu rajulu min almuslimiin in muslimiinta kamid a nabigu wuxuu ku yidhi inaka tuwaasil ya rasuul allah adiga waad xiriirinaysaa riwaayo kale qaalu marka mid baa hadlay kuwa kalena waa la qabaan qaala wuxuu yihi waayukum mili oo waa kuwa midka anigoo kalea ah, masaladan maanoo kalead noqon karta maanaa igu dagan kartaa meeshan inii abitu waan bari yudcimunii wuxuu quudiyey rabbi rabbigay wayasqini waraabiye falamaa abow markay diideen an yantahuu inay ka haraan can ilwisaali xiriirinta maxaa yeele xikmadii bay garteen e, e, e, sababu nahyigii bay garteen nabiga calayh salaatu wasalaam taxriim ooma nahyinayo ee raxmatan wa rifq dhimrin iyo naxariis warkadaaya ma kartaana iyo waan kari karaa waan isku dayi way kala tahy iyo waxaan ma banaano asal ahaan ma banaana nabiga saxaabadiisa mayna intiina mayna diideen intuu wax ka nahiyo ka reebee waxay arkeen inuu ayaga uturaayo in ayagu uu turaayo falamaa adow markay diidana yantahu can ilwisaal wa asala waa bihim yowman maalin uma yowman maalin kale ku xijisiiyey maalin iyo habeenkeedi iyo maalin kale iyo habeenkeedi uma ra lhilaal saddex sideed labaatanaad bay ka bilaabay sideed labaatan iyo sagaal labaatan habeenkii soddonaadkaabay bishi bilatay uma ra-w bishi bay arkeen bishii shawaal faqaala nabigu wuxuu yihi low taahara hilaal hadduu ii dibdhici lahaa bish lazidtukum waa idin ziyaadin lahaa wuxuu saa u leeyahay nabigu u samayn rabaa ka tankiiri lahum ayagu ku ciqaabaya xiina abow markay diidaan yantahu inay haraan waxayna hadha awoodi karin oo cibaadaho inaad sii daa'imtaan aan awood u lahayn inaad isku kalliftaan oo xamaasaha ina qaaddo sax maaha marka nabiga alay salam arrintiibuu ku yarreebi rabaa inayna tabar u lahayn nabigana ayna ku dayan karin nabigu waa wadi karaa idinkasta halkaasaad ku daadan laheedeen xadaanaa yaxya ibnu muusa qaal xadaanaa cabdirazaq ibnu hamaam asalcaani can macmar nin saxaabiya hadda ka horshaa sheegnay oo maalmo dhan iska isxiriiriyey kee ahaa baarak الlah فيk cabdالlah بن زubayr yaحyى بن muسى qaal xadaثna cabdالرaزاq بن hamaam السنcاni can mcmr mcmr بن rashid الأزدي can hamaam iبn munbه weeyaan hamaamkan أنhu samca abا هurayرaةa radي الlahu canهu can النabiy salى الlaه عليه waslم qaal wuxuu yihi إiyaakum wاlwisaal waxaan iga digayaa inaad xiriirisaan ood habeenkiiyo maalintii isku qabataan maratayn laba jeer buu saa yihi nabigu عalaيه السلاam qiila markaasaa la yihi inaka tuwaasil oo adigaba waad xidhiidhisaan rasuul allow qaala inii anigu abiitu waan baryi yucimunii rabbii wuxuu rabbigay qudaysqiini faklufuu min alcamali ee camalka waxaad isku kaliftaan maa tudiiquuna waxaad kari kartaan camalka waxaad kari karto ee daa'imi karto qaado sidaa wey waa miisaan sharci ah miisaanka sharciga ah waxaa wadaan cibaadada maxaad daa'imi kartaa ood laazimi kartaa ha wax hadda waad ka tagto lama rabo yaa fulaan yaa cabdالlahi bn cabdالlah laa takun mila fulan bu nabigu hebeloo kale ha noqonin kaana yasuumu leil fataraka afwan kaana yaquumu leil fataraka qiyaama leil habeenkii buu istaagi jiray salaatulel waa ka tegey marka waxaa la raba waxaad daa'imi karto haddaad witirka saddex ka dhigan karto daa'imayso daa'im qabla noom haddaad tukan karto oodan soo kici karin iskala imow a اklfuu min اlcamali ma tudiiquun riwaayo kale fain اllaha laa yamilu xatى tamalu qaala اmusنifu raximah الlah baab اlwisaal ilى saxr in la xiriiriyo hadda lagu kari waayo ilaa suxuurta balgaarsii maanta soomaneed xilligii la afuray mada afurin suxuurta ha dhaafina suxuuro xadaثna ibrahim بن xamزة qaal xadaثanii ibn abi xaazim can yaزيid ibn cabdالlahi ibn haadi can cabdالlahi ibn khabaab ibn arat can abi saciidin اkhudri radي الlahu canhu anahu samca rasul sal slm yaquul laa tuwaasiluu wala xiriirinina faayukum araada qofkii doona an yuwaasila inuu xiriiriyo falyuwaasil has xiriir xata saxr ilaa suxuur laga gaaro qaaluu waxay dhh fainaka tuwaasil ya rasuul allah qaal lastu kayaatikum inii abitu lii mudcimun wiii u sugnaaday mid quudin wasaaqin waraabiyasqini i waraabinay baabun wuxuu ku saabsan yahay man aqsama calaa akhiihi walaalkii ninkii dhaariya liyuftira inuu u afuro inuu afuro fi tatawuci soonkii sunnada ahaa oo walam yara aan arkin deenna aleyhi qofkaa afuray korkiisa inuu yahay qada'an soonkaa sunnada u afuray inuu qadeeyo idaa goortii buuna qadaynaynin kaana uu yahay ow shaqo lahu mid u waafaqsan sawaabka iyo maarata cudurdaarkiisa iyo tabartiisa waafaqsan idaa kaana awfaqa lahu yani hadduu macduur yahay wey hadduu sida eh, saxda ama sawaabka waafaqsan ay sidaa u noqoto oo maalan macduur weeyaan martibaa imaatay ehelkiisii darteed ba u afuray arrimo noocaas o kale idaa kaana awfaqu lahu laakiin sabab la'aan iyo cudur la'aan soon sunna oo dhex gashay alla dartii u soontay inaad iska afurto cibaadadaad ku ciyaari inay noqoto lama rabo laa tubdiluu acmaalakum ilah ilahi subxana wataala camalkiina aburinina laakiin haddii soonka soon sunnaana uu yahay wax daacioo sababahoo keeni karta inaad iska afurto welimaa lagaaga yeeray dadkii maarata inaad ajiibto waad iska afuri kartaa xadaثana mحamed بن bashاar بن dar qال xadaثna jacفر بن cawni qال xadaثna abuالcumaysi can cawn ibn abi juxayfata can abihi abi juxayfata suwaay cabdالlahi بn wahb qaal aakha الnabiyu salى الlaه alيه waslm baa wuxuu walaaleeyey bayna salmaana wa abi darda laba saxaabi oo jaliil wey salmaan abu cabdilaahi ibn اislaam salmaan ibnu islaam salmaan ibnu man marki la yihi war in ayaa tahay ibnu islaam buu yihi ina islaam baan ahay bu yihi ah, huwa samaakum muslimiin ilahay baa ku magacaabay muslimiin ugu magacaabay salmaan alfarisi reer faris buu ahaa nimankan eshiyaanka iyo afqaanka iyo eraaniyiinta iyo waxaaso dhan ba faris Hmm. qaarkood eshiyaanka ka mida sida bakistaanka iyo waxyaan taantaanka laydhaho jistan iyo beltan ah, iyo tajikistan iyo jakistan iyo waka afghanistan iyo bakistan iyo nabiga alayh wasalaam wuxuu yidhi hadduu iimaanka xidigaha ururka la yihahdo iimaanka hadduu gaaro halka hadduu iimaanka gaaro qof reer farisa ugu tegi laha bu sala allah alay ali wasalam qof reer farisa siay diinta ugu adag yihiin maaratay aminkan waa ka muuqataa kuwa hadda shiicada raafidada noqday mujuusta mooyane ah, kuwa ayago dalka kala bax ka saar ayib salmaan alfarisi iyo abu darda <clears throat> ayuu nabigu alay slam walaaleeyey laba walaaleyn baa jirto marra muhaajiriinti uu nabigu walaaleeyey alayh الsalaatu wasalaam nin kastoo muhaajira nin buu walaal kaga dhigay waxaad arkaysaa zayd ibnu xaritha iyo xamze labadaba muhaajir wey oo walaal laga dhigay markii gabadhii laisku qabsaday waa kii walaalkii wey gabadhaa walaalkii baa dhalay mara muhaajiriin iyo ansaar markuu madiine yimid iyuu walaalayey rasuulka alayh isalaatu wasalaam sacad bin rabiic cabdiraxmaan binu cawf aa kii laba labo say isku kaalmaystaan oo isku ogaadaan isku kaashadaan ah, nabiga alayh isalaatu wasalaam xikmadiisa fiiri ummaddu sidoodaba tacaawun iyo waxaa isla qabsi kama maarmaan lagama maarmaan marka in dadku ay khibradooda iyo maskaxdooda iyo xoogooda iyo muruqooda isku darsadaan oo is ogaadaan danta dadka caamkaa ah iskaga sokeeyaan ah, tacaawunkaas iyo takaaful ijtimaaciga iyo wax isku darsigaas arrin fiican wey arrin fiican salmaan iyo abudardi walaaliyey fazaara salmaanu salmaan baa wuxuu ziyaartay maalin abudarda walaalkii abudarda walaalkii abudarda ciddiisu tegey faraa wuxuu arkay umma darda islaantii umudarda eeda duqa abudarda uu qabay oo mutabadilatan dhar iska basaas qabta mutadadila yani hiyaaba badla dhar kaloo dharka quruxsan ee lagu labista aan ahayn xoogo iska yar dulliyeysan oo dharkii hoose qabta naagta markii ninkeeda ka naqan yahay iyo waxyaalaha dharka ay naag ninkeeda joogo oo isku qurxinayso dharkii qabi lahayd maba qabtada ninkina waa joogaa halkaasuu deena ka shakiyey ah, umu darda weeyaan oo khayra la dhihi jiray ah, umu binti abi xadrad asulamiya ninkii cabdulahi bin abi xadr la dhihi jiray kacab inuu mxua saxaabiga ay isqaban jireen nabiga alay slam uu kala bixin jiray bay walaaliyiin umu dardaa mutabadila faqaala laha wuxuu ku yidhi maa shaanuki maxaa xaalkaada u yahay a see weeyaan dharka xaalkaada iskuma toosna ninkina waa joogaaye qaalad waxay tihi akuuka abudarda walaalkaa abudarde laysa lahu xaaja danba kamale fi dunya addunyada sarbeebka soo maarti ninkan reeraha adduun ma aha agga aakharuum isku aruuriyey hadday salaad noqoto hadday soo noqoto nin habeena salaad u taagan maalina sooman reer miyuu soo tagaya fa jaa abu darda baa yimid salmaanoo warka sii haya fasanaca wuxuu sameeye lahu dacaaman cuntuu sameyey walaalkiia soo booqday mortisooriy qaduu hagaaji faqaala lahu wuxuu ku yidhi cun ah, kul cun buu yidhi yani anigu waan wuxuu ka wadaa aniga waan soomanahay saas ka wadaa anigu waan soomanahaye cuntada cun bu adaan kuu martisooray warkaada waa kaa soo horreeyey marka qaala wuxuu yidhi fainii saaimu waan soomanahay qaala maa ana biaakilin anigu ma cunaayo xataa taakula laka cunto waxaasaa dhahay waa kee salmaan salmaan wuxuu yidhi war inaad ila cunta mooyeene afka saari maaya cuntada ninkii martida ku ahaayo dee cuntadii kaa cuni waayey soon sunaa miyaad u dayni waa afuray qaala faakala waa cunay falamaa kaana leylu habeenkii markii la gaaray soonkii laga buriyey oo maanta waa afuran yahay abudarde habeenkiiba haddana loo fadhiista salaatuleilka faraha badnaa falamaa kaana leylu dahaba wuxuu doonay abu darda yaquum inuu kaco salaadii baa ilah ufududeeyey salaatuleelkii cubaadu saxaabu kamid ahaa amin fiidaba uu diyaariyeyba salaatuleel inuu istaa beriyuu rabaa qaala wuxuu nam saaxa yidhi fanaama waa saaxday uma dahaba haddana wuxuu dama yaquum inuu kaco isxajin waaye faqala wuxuu nam saaxo falama kaana min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisi xilliga qaaliga ahaa ee wanaagsanaaya ilaahay subxaana wa tacala yazilu ila sama dunya uu soo ducada la ajiibaayey xilligii markii la gaaray buu qaala salmaan wuxuu yihi qum ilaan hadda kac qum ilaana ina kici hadda xilligana qaali ahoo fiicane inta kale dantaada iyo hurdadaada iyo naftaada inaad qaybteeda raaxadaada siisaa la rabaa fa waa wada tukadeen salaatuleilkii la tukay fa lahu salmaanu salmaan baa markaa yar u naseexeeyey abu darda wuxuu ku yidhi ina lirabbika calayka xaqa salmaan marka fiqigiisa fiiri radia allahu canhu wa wuxuu yidhi inuu naftaada lirabbika rabbigaada xaqan adiga xaqa buu kuu leeyahy ilahay xaq buu kugu leeyahay u salaad oo u soom oo u cibaadayso walinafsika naftaadana calayka korkaada xaqan xaq bay kugu leedahay haddii aad seexan weyda indhihii baa tegi oo awoodii iyo awooddaada dhammaanaysa oo nafaqadaada baaba'aysa oo difaaci jidka baabi'i walinafsika calayka xaqa waliahlika reerkaadana calayka xaqan xaq buu kugu leeyahay nin sooman goormuu reer tabaya aw reerka xuquuqdooda gabadhan cidda maxaa loo keenay waliahlika calayka xaqa riwaayo kale wuxuu ku daray walizawrika calayka xaqan dadka martida kusoo ziyaaranayaan xaq bay kuu leeyahay facdi waxaad siisaa kula dii xaqin xaqah soo maarti miisaan shareeca wey qof walba axad walbaba xaqiisa sii a inaad hal dhinac u badato lama rabo aniga cibaado unbaan uguy aad tiraahdo oo tacmiirka adduunyada iyo shaqadii hawlihii kale iyo waajibaadkii kale inaad ka tagto lama ogolo adduunyada inaad ku cayrsato ood gacanta midigta saartana ma aha ood aakhiradaadii aada ilowdo saacatan wa saaca waa kii dhihi jiray nabiga xandala war hadda si xaaladda isku wada faata nabiya sala allahu alayh wasalam salmaan nabigu u yimid ama abudarda fadakara dalika lahu arrinkii buu sheegay faqaala lahu nabiyu sadaqa salmaanu salmaan run buu sheegay ijtihaad bu ahaa marka hore laakiin ijtihaadkiisii xaqii buu waafaqay nabiga calayh salaatu wasalaam waa u sadiqay sadaqa salmaan run buu sheegay buu yidhi ah, waa sax acdi kula dii xaqin xaqah warka cabdulahi bn camr bn caasna waa kii dee nabiga alayh salaam kala hadlay soonka faraha badan salaada faraha badan qur-aanka maalin walba la dhammaynayo arrintaa ma wadi doontid baa layidhi daabaa imaan doonta haddaw marka wixii inaad ka tagta ma aha baabu sawmi shacbaana inaad iska soo deliishato nusuustaas oo tidhaahdo waa iska saaxana maaha oo witr ba aadan la imaanayn suna aadan tukanayn ah, arrinta arrin saxa ma ah laa yatruku witr ila rajul suu bu yihi axmed bn xambal raximah اllah nin xun baa witrka ka taga cisho un baan tukan baraq waa iska saaxani ya gaar ahaan qofka daalibulcilmiga ah axmed bn xambal waxaa laga soo wariyey kaana laa yudarisu liman laa yusali leyl qofaa salaatuleilka tukanayn waxba ma akrin jirinba arday baana salaatuleil ma tukanayo waxbarasho umaada imaanin bu dhihi jir ayib baabu sawmi shacbaana xadaa shacbaan bisha la yihahdo soomkeeda iyo inay mustaxab tahay wanaagsan tahay ya maxaan ka tegay ayb xadaثna cabdاللahi بن yوسف aخbarna mالك عن abi نضر عن abi سلمة عن cائشha رadي الله عنها qاaلت kaana rasuul lahi salى اlahu alayh alih waslm wuxuu ahaa nabigu yasuumu xataa naquula laa yuftir ilaa ka dhahno shay maba afuri doonaba maalmuu isku xujisiin ilaa ka dhahno shay hadda maba afuri doono wayuftir waa afuri jiray xataa naquula ilaa ka dhahno laa yasuum soomi doono maalmada sagoo iska afura mad rasuulka alayh salaam saas waa nabiga alayh salam xaalkiisa tawaasun iyo dhexdhexaad wamaa ra'aytu rasuula lahi ma arkin alayh salaam ee caashareeda istakmala isagoo kaamil yeesho dhamaystiray siyaama shahrin bil soonkeed ilaa ramadaana ramadaan mooyeene bil kaamil oo min awal ila akhiriha uu wada soomay oon ramadaan ahaynna ma arkin bay leedahay wamaa ra'aytu ma arkin akara siyaaman wax ka badan soon minhu nabiga fi shacbaan shacbaan haddii la dhaho bil ahaan bishaa u badnaa shacbaan ayaa u badnaan jirtay soonka sala la alay sl lakin ma dhamaystirin salaadana sidaas ahay salaatuleilka habeenka oo idil ilaa tobanka dambe oo axyaa leyl nabigu waa noolan jiray alayh الsalaatu wasalaam lakin salaad kaliya maaha bisalaati wadikri qira'ati qur'an واlictikaaf khayrkaasi wanaagaa wey xadaثana mcaad bn fadala qaal xadaثana hishaam can yaxya carabi slm ana caaisha radi allahu canha xadaatu qaalat lam yakun nabiyu lam yakun inabiyu ma ahaan jirin rasuulka alayh salaam yasuumu kii soona shahran bil agtare ka badan min shacbaana bisha shacbaan wa kaana yasuumu shacbaana waa soomi jiray kulahu dhammaantiis soo ma arti kulahudaas markaa ilaa qaliilan baa soo arortay ma raأytu akara siyaaman minhu fi shacbaana haddaan soo martay marka shayga aqlabka ah kulli baa bararka qaar lagu idlaaqaa aqlab shay shayga aqlabkiisa kulli baa marka qaar laga cabiraa ee ma aha dhammaan inuu bishii o dhan wada dhamaystiray riwaayadan ayada ah waxaa weeyaan waa mujmal waxaa fasiraysa riwaayooyinka kale wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray nabiga alay salaam khuduu qaata min alcamali camalka cibaadada iyo daacada iyo khayrka maa tudiiquuna wixi aad kari kartaan wixi aad daaimi kartaan ah, khayr acmaali maa daawam bi saaxibu wuxuu daaima qofka ayaa u khayr badan fain allaha ilaahay laa yamalu ma noogo xataa tamalu ilaa ka noogtaan ilahay ma noogayo subxaanahu wa tacaala munazahun can nalal inaga keena ibn aadamka waa ka naزahan yahay ifadaas ayadaa sifadeena oo kale ma aha waa ka naزahan yahay rabbi subxana wataعala ajirki iyo hawaabka cibaadadaad la imaanaysa ilahay waa kusiinaya kama kama noogaayo xataa tamalu ilaa idinka ka noogtaan hadda adiga ajirkii mxuu ahaa daacadii aad ka tagto oo cibaadadaad samaynaysa aad iskagawa tagto dee ajir ma helaysa si aad ajirka uu kugu socdo marka waxaa daa'imi karto la ima wey manaha wa axabu salaati salaad waxaa lagu jecelya ila nabi sal slam maa duugima calayhi wixii la daa'imo camaloo dhan ba waa saas salaadda keliya maaha wixii la daa'imo waa u jeclaa nabiga alayh salaam in allaha yuxibu idaa camila alcabdu camalan an yutqinah ilahay wuxuu jecel yahay addoonka markuu camal sameyn inuu sugo camal sugan haba yaraadee ayaa la rabaa maa duugima calayhi wain qalal haba yaraatee haba yaraate salaadaas saddex ragcadood haddaad iska daa'imto ka fiican inaad ta isbarta aa dhawadi weydo hadduu ilahayba kuu furay hurdadaada ay iska yar tahay daacada ilahay kuu macaaneeyey kow iyo tobankii nabiga uu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam ku dadaal ku dadaal ayib wa kaana idaa sallaa salaatan nabigu wuxuu aha markuu salaad tukado daawama caleyha waa daa'imi jiray xataa hadduu mid sunno ah meesheedii meelaan ahayn uu la imaado oo uu ku qadaynayo meeshii uu ku qadayn jiray bu haddana ku wadi jiray sala allahu aleyh waaalih wasalam camal uu la yimid makaankiisii iyo meeshiisii inuu faariq noqdo rasuulka alayh salaam ma yeeli jir baabu maa yudkaru min sawmi nabiy wa iftaarihi wixii la sheegay nabiga alay slam soomkiisi afurkiis inuu marara soomi jiray marara afuri jiray xadaثna muسى بن ismاعيل qال xadثna abu cawاn عن abi bشhr jعفر بن abi وxshiية iyaas عن سacيid بن jubayr عن iبن cabاsi radي الlahu canهuma qaal maa saama النabiyu sal sلم شhهرa kaamila bil kaamil ma soomin qadu weligii غayr ramadaan aan ramadaan ka ahayn wayasuumu waa soomi jiray nabigu mararka qaar xatىa yaquula الqaa'ilu qofkaan aqoonin ilaa uu ka dhaho laa wallahi laa yufطir mabaa furi doono bes hadda soon buu nabiga alayه الsلام wadi doonaa wayufطiru waa furi jiray mararka qaar xatىa yaquula الqaa'ilu ilaa qof uu iska yidhaahdo laa wallahi laa yasuum maba soomi doono hadda soonka waa iska dhaafay sunada ahaa marka labada waa arki jirta hurdadana sidoo kale ahayd iyo salaada markaa rabto asagoo hurda inaad artana waa asagoo hurda waa arki rasuulka marra waxaad arkaysa asagoo taagan xadaثana cabdالlah cabdالcaزيز بن cabdالlahi الweysi qala xadaثana mحamed بن jacفari can xumaydin xumayd طawiil أnahu samca أنسa radي الlahu canhu yaquul kana rasuul الlahi sal slam wuxuu ahaa yufdiru kii afura min الshahri bisha xatىa naduna inaan ka malayno anhu anlaa yasuuma inuuna soomi doonin minhu bisha xaggeeda waxba wayasuumu waa soomi jiray maalmana xataa nadurna ilaan ka malayno anahu laa yuftira anahu laa yuftiru minhu inuu afuri doonin shayan waxba wa kaana wuxuu ahaa nabigu laa tashaau kaada doonin adigu ma kugu xidhan tahay taraahu inaad aragto min aleyli habeenka musaliyan isagoo tukan inaad doonto laa tashaau ma doontid taraahu inaad aragto min aleyli musaliyan ilaa haddaad doonto rayto isagoo taagan wadaarki xiliyihii tukan jiray ee istaagi jiray haddaad u fiirsato waa taagan yahay walaa naa'iman isagoo hurda inaad doontana ma jirto ilaa haddaad doonto inuu isagoo hurda aad aragto ilaa rayto waad arkaysaa yani xiliyada waa saaxan jiray nabiga alay slam xiliyana waa tukan jiray sala allah alay wasalam anaamu waa qoom wey waan saaxani waana istaagi rasulka sala allah alيه wasalam wa qaala sulayman can xumayd anahu sa'ala anasan fi sawmi xaa waxadaثana muxamed ibnu salaamki weeyaan sida badan akhbarana abu khaalid اaxmar sulayman bnu xayaan akhbarana xumayd طawiil qaala sa'altu anasan radia allahu canhu anas bnu maalik baan waxaan su-aalay can siyaami nabiy nabiga alayh salaam soomkiis yani siduu nabigu u soomi jiray iyo intuu soomi jiray faqaala wuxuu yidhi maa kuntu mihi ah, uxibu ah, kii jecel an araahu inaan arko min ashahri bisha xaggeeda saaiman isagoo sooman ilaa haddaan jeclaado inaan nabigoo sooman arko rayt waa arki jir raytu waa arki jir maalmaha ayaa mulbiidka iyo isniinta iyo khamiista iyo maalmo uu soomi jir walaa muftiran isagoo afuran inaan arkana ma doonin ilaa raytu waa arki jir isagoo afuran walaa min aleyl habeenkiina qaamana isagoo taagan oo salaatuleyl u taagan inaan arko haddaan damco ma dhici jirin ilaa haddaan damco raaytu waa arki jir walaa naa'iman asagoo hurda inaan arko inaan arka inaan ma jeclaan jirin ilaa haddaan jeclaado inaan asagoo hurda arko raaytu waa arki jir asagoo hurda waa dhici jirta iyaduna walaa masistu waxaan kugu darayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam su-aasha waxay ahayd siyaamka nabiga calayh salaam salaaddii baa ugu daray wuxuu ugu daray dee nabiga alayh salaat sifaatuhu shamaaishu shamaa'iluhu sala allah alay wasalam shamaa'ilu muxamadiya iyo sifaadkiisii khalqigahaa tii khuluqigahaa ee cibaadada iyo daacada iyo salaadaha ee soonka haddaad baratay akhlaaqdii nabiga alayh salaam iyo siduu jirkiisa ahaa jirkiisa siduu ahaa wuxuu le walaa masistu ma taabanin khazatan dharka xariirtee jilicsan walaa xariiratan xariir guud ahaan isku qaboo alyana wax ka jilicsan min kafi rasuuli ilah sacabka nabiga sala allah alيh wasalam jilicsanoo busaadu ahaa sala اllahu alayh waalih wasalam gacanta nabiga alayh salaatu wasalaam iyo sacabkiisa macnaheeduna ma aheen waxqabadla-aana nabiga awooddiisa iyo jihaadkiisa iyo shaqadiisa iyo mihnada iyo khidmada reerkiisa sala allahu alayh waaalih wasalam waa la yaqaanay ee waxaa weeyaan ilahay baa jirkiisa sala allah alah wasalam macaankaa ka dhigay oo saa u walaa shamimtu ma ursanin ma udugsanin miskatan miski waa waxa uduga ugu udgoon baa cabirkii bara wa lasu udgoonay miskigaa ugu udgoonaan jiray miski ma udugsanin walaa cabiratan cambar baalka cambarka la yihahdo udgoon adyabo wax ka idgoon ma arkin waxaaso dhan sanka saarayo raaixatan udub min raaixati rasuuli llaahi sala allahu alayh waalih wasalam nabiga alayh salaatu wasalaam meesha uu maro magaalada wadada meesha uu ka maro waa la garan jiray sala allahu alay wasalam rasuulka halka mara la dhihi jiray carruurta markuu madaxa gacanta u saaro rasuulka alayh salaam waa la garan jiray wejigooda iyo madax mada ka saaray udug baa ka kici jiray sala allahu alayh waalih wasalam mididkiisa wax kastoo udgoon buu ka udgoonaa sala allahu alayh wali wasalam maca dalika dhiibku jeclaan jiray asagoo dhididkiisa nabig alay slam adyabu iibaha haddaba iibka iyo ismarintiisa waa jecla kaana yuxibu iiba walxalwa sala allahu alayh waalih wasalam min raayaxati umu sulaym radi allahu canha waad garan ayadoo nabiga hurda alayh salaam oo dhididay waa ka dhididkiisa qarooradda ku guranaysay taasna marka ay ku cilayso tidhi diibkaana aan ku darsanaynaa wa huwa adyabu iibi wax udgoon o dhan diibka nabiga alayh salaatu wasalaam iyo udugiisa iyo dhididkiisa yaa ka udgoonaa wallahu aclam bilahi tawfiq sala allah waslm ala nabiyina mxamed